bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah llahu tacaala baabu maa yaquuluhu man aysa min xayaatihi qofkii noloshiisa ka quustay waxa uu dhahaya cadeyntiisiibuu u baab yahay qofka haddii uu noloshii ka quusto inuu dhimanayo uu ogaado waxa uu dhahayo rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi wa sunani bni maajah can caaishata radi allahu canha qaalat ra-ytu rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalama rasuulkaan arkay wahuwa bilmowti isaga oo geeridii ku jiro wa cindahu agtiisana qadaxun haruub uu yahay waal fiihi maa un biyo ay ku jiraan wahuwa yudkhilu yadahu gacantiisa uu gelinayo fi lqadaxi weelkii haruubkii uma yamsaxu wajhahu wejigiisa ayuu masaxayay bilmaai biyo ayuu ku masaxayay wejigiisa <clears throat> uma yaquulu wuxuu dhahayay allaahuma acinnii calaa gamaraati almowt wa sakaraati <clears throat> ilaahu ikaalmee calaa gamaraati almowti mowtka sakaraadkiisa ilaahu igu kaalmee wasakaraati lmowt almowt yacni mowtka shidadiisa igu kaalilaahu igu kaalmee iyo wasakaraati lmowt mowtka sakaraadkiisa ayb allaahuma acinnii ilaahu ii kaalmee calaa kamaraati lmowti wasakaraati lmowt yacni sabarkeedii iyo yacni ajarkeedii iyo kulligood ilaahu igu kaalmeeyo isii ayb marka waxyaabahaas ambiyada ku dhacayo shadaa-id mowtku inay dhib u maraan iyo sakaraad inay maraan laba faa-iide ayaa ku jirto alimaamu alqurtubi kitaabkiisa atadkira sida uu ku sheego khalqigu inay ogaadaan mowdka xanuunkiisa ayb tan kalena waxa ay tahay dadka kuwa ugu imtixaanka badan adduunyada waa ambiyada dadka siday u kala wanaagsan yihiin u kala wanaagsan yihiin ay ugu xigaan ayb sida nebiguba uu sheegay caleyhi salaatu wasalaam warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can caaishata radia allahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigaan maqlay wahuwa mustanidun ilaya asiga oo cuskan xaggayga u cuskan yaquulu ou dhahaya allaahuma qfir lii warxamnii ilaahu ii dembi dhaaf ilaahu ii naxariiso wa alxiqnii birafiiqi alaclaa ilaahu i rafiiqii sarreynta badnaaye sareeyey ayb wayustaxabu an yukhira ayb marka sidaasuu nebigu dhahayay allaahuma akfir lii warxamnii waalxiqnii birafiiqi alaclaa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa ayib ayb wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yukhira inuu badiyo min alqur'aani qur'aankii waladkaari iyo adkaartii inuu badiyo akhriskooda wayukrahu waxaa la kahdaa lahu isaga waxaa loo kahdaa aljazacu argagax wa suu lkhuluqi iyo dabeecad xun washatmu cay waalmukhaasamatu dood walmunaasacatu muran fii kayri lumuuri addiiniyati wixii aan umuuro diini ah aan ahayn ayb qofka haddii uu jirado dabeecadda xoogaa waa ka halowdaa marka waxaa loo kahdaa argagax dabeecad xumo inay ku dhacdo cay iyo dood iyo muran fii kayri lumuuri diiniyati ayb wayustaxabu waxaa loo sunneeyaa an yakuuna inuu ahaado shaakiran lilaahi tacaala mid ilaahay ku shukriya inuu ahaado biqalbihi uga shukriya qalbigiisa iyo walisaanihi iyo carabkiisa wayastaxdira wa an yastaxdira inuu soo xaadirsado fii dihnihi dihnigiisa uu kusoo xaadiriya ana haadaa kan aakhiru awqaatihi waqtiyaalkiisa kan ugu dambeeya inuu yahay min addunya addunyada uu kaga baxo oo xaggeeda kaga dambeyso ayb fayajtahidu wuxuu ku dadaalayaa calaa khatmihaa adduunyadii gebagabeynteedii bikhayrin oo ku gebagabeeyo wayubaadiru waa degdegayaa ilaa adaa'i alxuquuqi xuquuqda gudashadeeda ayuu ku degdegayaa ilaa ahlihaa oo u guto dadkeeda min raddi lmadaalimi ah wixii uu soo dulmiyey inuu celiyo ah wixii uu dulmi ku qaatay xaaraan uu ku qaatay qof kasoo booliyey kasoo xaday kasoo dhacay uu kasoo farsameeyey waxaasoo dhan inuu celiyo walwadaa'ici ammaanooyinkii loo dhiibtay inuu celiyo walcawaari caariyadii uu dadka ka haystay waxyaabihii yacni tabalcaarada ah uu dadka ka haystay inuu celiyo ayb waistixlaali ahlihi ehelkiisa inuu ka xalaal dalbado uu yihi aan iscafino istixlaalka aan iscafino ayb min zawjatihi xaaskiisa iyo wa waalideyhi iyo labadii waalidee dhashay wa awlaadihi ilmihiisii wa khilmaanihi addoomihiisa wa jiiraanihi dariskiisa wa asdiqaa'ihi saaxiibadii inuu dhammaantood yiraha aan iscafino ayb iyo wa kulli man qof dhammaantiis kaanad beynahu isaga iyo wa beynahu qofkaa dhexdiisa ay dhex martay mucaamalatun mucaamalo ow musaaxabatun ama saaxiibtinimo ow tacalluqun fii shayin ama shay un tacalluq oo wax un ku xiran ayb waxaa kaloo haboon buu leeyahay marka inuu alla qalbiga uga shukriyo lisaankana uu uga shukriyo maxaa yeele alla nicmada uu nagu leeyahay aada u badan tahay nicmooyin fara badan buu nagu leeyahay haddaan isku dayna inaan tirinana ma tiri karno wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha shukrigaas marka in lagaa helo inta ilaahay nicmo ku siiyey aada bay u badan tahay ma la xisaabi karo marka marka aada sakaraadka saarantahay ood dhiman rabtood naftaadii ka quusato waa inaad nicamkii alle ku shukrisaa adoo shaakir a ah dhimataa ayb inuu dihnigiisa soo xaadiriyo waqtigii ugu dambeysay owqaadiisii adduunyada uu kaga baxayo inay tahay ayb marka wuxuu ku dadaalayaa calaa khatmiha bikhayrin inuu khayr ku dhamaystiro ku khatimo ayb wayubaadiru ilaa adaa'i alxuquuqi ilaa ahlihaa xuquuqda qofka lagu leeyahayna waa inuu degdegaa ehelkiisii ee ehelkii ku lahaa inuu ula degdego ayb wixii xaq kugu tacalluqana inaad la degdegtid hadday tahay maal aa qof ka dulmisay cirdigii iyo sharafkiisii oad ku xadgudubtay iyo cafi walaalow nacam ammaanadii iyo caariyadii iyo waxyaabahaasoo dhanna in uu <clears throat> iska celiyo ayb dadkii uu la dhaqmi jiray ilmihiisii xaaskiisii labadii dhashay labadiisii waalid kulligood inuu cafis ka dalbado ayb ilaa waxbaa kala gaargaari karee wayanbaqii an yuusiya biumuuri awlaadihi in lam yakun lahum jaddun wayanbaqii waxaa haboon buu yiri an yuusiya inuu dardaarmo <clears throat> biumuuri awlaadihi ilmihiisa arrimaha ku saabsan hadduu ilmo yaryar leeyahay inuu dardaarmo in lam yakun lahum haddaynan lahayn jadun awow yasluxu lilwilaayati wilaaye u habboon ilmihiisii inuu ka dardaarmo qof wanaagsan ou tarbiyadooda kaga dardaarmo haddii ilmuhu aynan qabin awow u kaalmeeyo awow haddii aynan qabin yani isaga isaga aabihii haddii uu nool yahay qof mas-uul qaadi karana uu yahay awowgu marka awowgii ayaa ilmihii la wareegayo aabbo oo kale u noqonayo hadduu isagu dhinto ayb wayuusiya wa an yuusiya inuu dardaarmo ayaa ban ayaa habboon bimaa laa yatamakanu wax bimaa uu ku dardaarmo laa yatamakanu ounan suurtoobeynin min ficlihi ficilkiisa filxaali xaalkaas yacni aanu suurtoobeynin oo min qadaai bacdi duyuuni deymaha qaarkood gudideeda ayo naxwi dalika wa an yakuuna inuu ahaado xasana danni malihiisu miduu wanaagsan yahay bilaahi ou malaynayo subxaanahu watacaala annahu alla yarxamuhu inuu u naxariisanayo naam sidaa in dannigiis uu ahaado ayb wixii marka markaas aan suurtagal ahayn in markaas la bixiyo oo la dhammeeyo waa inuu ka dardaarmo uu yiraahdo deyntii hebel iyo hebel iyo hebelna waxaas meeshaa maalkaas hadduu yimaado halaga gudo ka ha laga baxsho hala yeelo ayb wayastaxdira wa an yastaxdira inuu soo xaadiriyo fii dihnihi dihnigiisa annahu xaqiirun inuu yahay <clears throat> mid liito fii eh, makhluuqaat illaahi tacaala ilaahay makhluuqaadkiisa dhexdiisa mid yar inuu ku yahay taas inuu xaadirsado kibir iyo waxa uunan la imaanin <clears throat> wa ana allaha tacaala allana haniyun inuu yahay mid deeqtoono hodan ka ah can cadaabihi cadaabkiisa iyo can daacatihi inuu ka deeqtoomo iyo daacadiisa labadaba allana daacadiisa inuu ka maarmo uu ka deeqtoon yahay eh, cadaabkiisana inuu ka deeqtoon yahay wa annahu cabduhu inuu istixdaarsado qalbiga gashto inuu adoonki alla addoonkiisa inuu yahay walaa yatlubu lcafwa cafwi iyo walixsaana ixsaanna ma dalbaayo iyo wasafxa dhaafitaan walimtinaana galladsi galadaysi ilaa minhu isaga xaggiisa unbuu ka dalbayaa ayb cid kale aanu ka dalbin wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yakuuna inuu ahaado mutacaahidan mid aada ugu dadaalo oo ugu faajofaajoodo nafsahu nafsadiisa biqiraa'ati aayaatin aayaad akhrintooda ugu faajofaajoodo min alqur'aani alcasiizi qur-aanka casiiska ka mida fi rajaa rajadana yani fi rajaai i fii shani rajaa-i ku saabsan wayaqra-uhaa wuu akrinayaa bisawtin cod buu ku akrinayaa raqiiqin jilicsan codka jilicsan naxariis yaa laga dareema ow yaqra-uhaa lahu waxaa u akrinaya geyruhu qeyrkiis wahuwa isaguna yastamicu waa dhageysanaya yacni qofkii markuu dhiman rabo wuxuu sameynayaa aayado nafsadiisa waa inuu aada ugula dadaalo ee aqrin aayaadka qur-aanka uu akriyo ayb ee rajada ku saabsan weliba ama qof kale uu ku aqriyo qof kale uu igu aqri dhaha dhegeysanaya isaga ama asagii baa wuxuu aqrinaa aayaatu rajaa aayadihii yani rajada ay ku saabsaneyd ayuu akrinayaa wakadalika yastaqri'u axaadiia arajaai i wakadalika sidaadaasoo kale yastaqri'u wuxuu akrin dalbaa axaadiida arajaa-i rajada axaadiidteeda ayuu akrin dalbaa oo halla ii akhriya ayuu yidhaahdaa waxikaayaati saalixiina iyo dadka suusuuban sheekooyinkoodii wa aathaarahum iyo raadadkoodii cinda almowti dhimashada agteeda dadkii wanwanaagsanaa markay dhimanayeen qisooyinka ku saabsanaa halaygu akriyo ayuu dhahayaa wa an yakuuna khayruhu khayrkiisuna inuu ahaada mutasaayidan mid kordhaayo wayuxaafida cala asalawaati midaana aada u daran salaadaha inuu xifdiyana waa inuu ku dadaalaa <clears throat> dadkeenna annaga waxay yaqaanaan wayuxaafida <clears throat> ayb wa an yuxaafida inuu ilaaliyo cala salawaati salaadaha inuu ilaaliyo oo dadku markay jiran yihiin badanaa salaadda waa ka tagaan uma tukadaanba isagoo marka ku cudur daaranaya inuu jiran yihin markay ugu daran tahayna ayb marba haddii miyirkiisa uu joogo <clears throat> waa inuu salaada ilaaliyaa oo waqtigeeda ku ilaaliyaa sakaraadba ha saarnaado fadhi ha ku tukado jiif ha ku tukado inuu salaadii ku dadaalo isagoo salaadii tukanaynin inuu dhinto ayaa khatar ah ayb mar hadday maskaxdiisiiba joogto waijtinaabi najaasaati najaasaadka ka dheeraashadeedana waa inuu aada ugu dadaalaa najaasada waa inuu ka dheeraado oo iska ilaaliyo isagoo najaas ku dhex jireen si aan u dhimanin ayb haddii isagoo damiirkii ka tegay oo najaas ku dhex jiro oo dhinto taas iyada dhib male wax miirkiisa ma joogo laakiin inta uu miirkiisa joogo inuu najaasaadka ka fogaado wagayri dalika iyo kaas keyrkiisa oo min wadaa'ifi diini diinka wadaaiftiisa ah shaqooyinkii diiniga ahaa ah wayasbira wa an yasbira inuu sabro calaa mashaqati dalika arrinkaa mashaqadeeda inuu ku sabro walyaxdar ha ka digtoonaado min atasaahuli fudaydsi fii dalika arrinkaha dhexdooda uu fududaysto fa ina min aqbaxi alqabaa'ixi foolxumooyinka waxa ugu foolxumada badan an yakuuna inuu ahaado waay aakhira cahdihi waqtigiisa kan ugu dambeeya min addunyaa uu ka baxo allatii adduunyada oo hiya iyaduba masracatu laakhirati aakhira beerteeda ah waxa ugu dambeeya inuu ahaado atafriidu gaboodfal fiimaa wajaba calayhi wixii ku waajibay ou ku gaboodfalo ou nudiba ileyhi ama loo sunneeyey qabaaixda waxaa ugu daran buu yidhi an yakuuna atafriidu fii wajaba calayhi ou nudiba ilayhi aakhira cahdihi min addunya alatii hiya masracat laakhira tarkiibka jumladan saas waay aakhiradaas iyadu waa yakuunuda khabarkeediio soo hormaray atafriiduda gadaal uu mariyeyna waxaa weeyaan waa ismkii yakuunu daw fa ina min aqbaxi lqabaaixi qabaaix midda ugu daran jumladan marka an yakuunadana maxay noqonaysaa marka waa ismu ina fainadaas inadaas isimkeedii oo muahar noqday fa min aqbaxi lqabaaixi kowna kowna atafriidi fii maa wajaba calayhi ow nudiba ilayhi aakhira cahdihi min addunya tarkiibka jumladan saas fa ina min aqbaxi lqabaaixi qabaa iyo foolxumada waxa ugu daran waxyaabaha foosha xun kan ugu foosha xun waxaa ka mid a an yakuuna inuu ahaado atafriidu gaboodfal iyo kuyacnii ka gaabin fii wajaba caleyhi wixii isaga ku waajibay dhexdiisa uu ka gaabiyo ownu diba ileyhi ama loo sunneeyeyba inuu ahaado aakhira cahdihi cahdigiisa kan ugu dambeeyo min addunyaa addunyadii uu kaga baxo xaggeeda ugaga dambeeyo allatii adduunyada oo hiya iyaduba masracatu laakhirati aakhira beerteeda ah wayenbagii lahu waxaa marka waa inaadan fududaysanin marnaba waajibaadka wayenbagii lahu waxaa u haboon allaa yaqbala inuunan aqbalin qowla man qof warkiisa yukhadiluhu isaga hoojinayo can shay-in ka hoojinayo mimaa dakarnaahu wix aan soo sheegnay ah dadka markay dhiman rabaan dad badan baa u yimaado dadkaas imaanaya kuwo iska shar badanaa jiro kuwo aysan diintu la weyneyn ayaa ku jiro marka kuwaas warkooda inuu dhageysta ma aha yacnii inuu yidhaha war ninkan salaada dad waxaa arkay dhahaayo war salaad iyo weysada aada waddo maxay tahay ninkan waa xanuunsan yahay oo ujeedaayo kuwa dhahayaa jiro kuwaas warkooda in la maqla ma aha way hoojinayaan fa ina haada kani mimaa kii weeyaan yubtalaa bihi laysku imtixaano wa faacilu daalika kaagaas qofka sameeyana huwa sadiiqu weeyaan saaxiibka aljaahilu jaahilka ah alcaduwu alkhafiyu cadowga qarsoon waaye nin adiga isaga kaa dhigayo ninkuu danaynayo saaxiib kula ah ayaa waxaasoo dhan buu kaa hoojinaya isagu marka wuxuu isleeyahay unax ninkaan unax laakiin imaamu nawowi wuxuu ku tilmaamay saaxiib jaahila iyo cadow qarsoon cadow qarsoon ayb wafaacilu dalika kaagaas qofka samaynayo oo ka hoojinayo ka cuslaynayo qofka daacada <clears throat> huwa sadiiqu ljaahilu weeyaan saaxiibka jaahilka ah alcaduwu lkhafiyu cadowga qarsoon waaye falaa yaqbalu takdiilahu falaa yaqbalu ma aqbalayo yacnii yownan aqbalin takdiilahu hoojintiisa waliyajtahid ha dadaalo fii khatmi cumrihi cumrigiisa khatimitaankiisa biakmali laxwaali axwaal midda ugu dhammaystirnaan badan cumrigiisa ha ku khatimo ha ku dadaalo wayustaxabu waxaa la sunneeya an yuusiya ahlahu ehelkiisa inuu la dardaarmo wa asxaabahu ou la dardaarmo bisabri calayhi ou kula dardaarmo sabr fiisaga korkiisa inay ku sabraan isaga darti <clears throat> isaga korkiisa inay ku sabraan fii maradihi jiradiisa shanigeedana dhexdeeda yani jirada uu jiran yahay inay ugu sabraan waxtimaalin maa iyo shay u dulqaadashadiisa inuu kula dardaarmo yabduru minhu isaga kasoo boodayo waxa isaga kasoo degdegaya qof jiran waayo inuu qof ku qayliyo qof inuu caayo ayaa la arkaa waxyaabahaas isaga ka imaanayo oo dabci xumada iyo ay ka mid tahay ha lagu sabro wixii aniga agteyda idinkaga yimaada iskaga sabra ha dhaho wa yuusiyahum an yuusiyahum inuu dardaarmo aydan noqode bisabri oo kula dardaarmo sabar calaa musiibatihim bihi musiibadooda inay ku sabraan bihi isaga lagu musiibeeyey iyagii waa imtixaanan yihiin asay ku imtixaanan yihiin qof jiran markaa hayso waa ku imtixaanan tahay wayajtahida waxaa la sunneeya inuu ku dadaalo fii wasiyatihim dardaarankooda oo muxuu kula dardaarmayaan bitarki lbukaa-i ooyin inay iska dhaafaan caleyhi isaga ay u ooyaan war aniga haddaan dhinta yaa iisoo ooynin ay yidhaahda ooyintu laba nooc marka midda ilmada daadanaysa iyo murugta iyo qalbiga iyo waa taasi qofka iskama celi karo waa naxariis laakiin midda la diidayo waa ooyinta codka la socdo oo qofka wahwah iyo waaw iyo uu yiraahdo kale taas waa inuu kala dardaarmo haddii uunan kala dardaarmin qabrigiisa isaga lagu cadaabayaa oo taqriic iyo googoyn ayaa lagu samaynayaa waxaa la leeyahay adaa saas ahaa warma saas ahaa ayaa laleeyahay ama waaba cadaab cadaab oo yacni eh, macnawi ah ama cadaab xisi ah in la cadaaba intaba marka axaadiistu waa culimadana waa ku sharxeen axaadiistuna waa tustaa ayb wayaquula lahum wuxuu ku dhahayaa <clears throat> saxa can illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiga xaggiisa waxaa ka ansaxay annahu qaala inuu yidhi almayitu meydka yucadabu waa la cadaabayaa bibukaa'i ahlihi ehelkiisa ooyintoodii ayaa loo cadaabayaa caleyhi ay u ooyaan isaga meydka waa la cadaabaa ooyinta ay u ooyaan ehelkiisa fa iyaakum waxaan idinkaga digayaa yaa axbaabii dadkii aan jeclaayo waa idinkaga digayaa arrintaa inaa iisoo oysaan iyo wasacya ka shaqayn fii asbaabi cadaabi cadaabkayga asbaabtiisa inaad ka shaqaysaan ayaan idinka waaninayaa oon idinkaga digayaa ayb wayuusiihim waa dardaarmayaa birifqi bou kula dardaarmayaa dhimrin biman biman ayb loo dhimriyo yakhlufhu isaga uu ka tegayo min diflin ilma yaryar a waqulaamin addoona wajaariyatin addoon a iyo wanaxwihim wuxuu leeyahay dadka aan ka tegayo ha loo naxariisto oo idinka idinku hoos nool wayuusiihim waa dardaarmayaa bilixsaani buu kula dardaarmayaa ixsaan fal ilaa asdiqaa'ihi inay u ixsaan falaan dadkii saaxiibadii ahaa oo wuxuu dhahayaa saaxiibaday ha laga warqabo ayb oo ilmaha laftirkoodu aabahood ninkii saaxiibka la ahaa oo ay u ixsaan falaan marka aabahood ama waalidkood dhinto waxay ka mid tahay baarinimada waalidka baari loogu noqdo oo ibnu cumara wuxuu arkay nin reebaadiya abuu ah arkay markaasuu intou oo qaali ahayd furay ayuu markaasa markaasaa layiri ibni cumaro maxaa u siinaya dadkan reebaadiye waay waxyar haddaa siisa waa iskaga ka raalliwaa ku raalli noqdaane waxaan weyn maxaad u siinaysaa markaasuu wuxuu yidhi ninkan aabbahay ayaa saaxiib la ahaa ama aabbahay saaxiibkiis ayaa dhalay ninkan nebigana waxaan ka maqlay ina min abara albiri an yasila rajulu wudda abiihi kama qaal sal llahu aleyh ali wsalam baarinimada waxaa ka mida waalidka loo baarinimo falo ee waalidka saaxiibadiis dadkooda in loo ixsaan falo wayuusiyahum waan yuusiyahum inuu dardaarmo bilixsaani ilaa asdiqaa'ihi loo ixsaan falo wayucalimahum an yucalimahum inuu baro ayaa la sunneeya annahu saxa can rasuuli illahi sala allahu aleyh ali wasalam nebiga waxaa ka ansaxay inahu qaala inuu yihi ina min abara albiri waaba kan baarinimada ama khayrka khayrkiisa waxaa ka mid a an yasila arajulu qofka inuu xiriiriyo ahla wudda abiihi aabihii kuwii dadkii ou jeclaa ama saaxiibka lahaa ahalkooda wasaxa waxaa ansaxay ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa yukrimu inuu maamuusayo sawaaxibaati khadiijata radia allaahu canha khadiija saaxiibayaalkeed bacda wafaatiha markay dhimatay kadib khadiija markay dhimatay nebiga mararka qaar wuxuu marti qaadi jiray khadiija saaxiibayaalkeed ayuu marti qaadi jiray intuu xoolo qala ayuu u gey jiray hilibkooda siin jiray ama wuxuu u ixsaan fali jiray xaaskiisii khadiijo ahayd saaxiibadeed markaas wax siin jira wayustaxabu lahu waxaa loo sunneeya istixbaaban muta-akidan istixbaab aada u adag an yuusiyahum inuu dardaarmo biijtinaabi maa shay ka dheeraanshihiisa inuu ku dardaarmo jarat ilcaadatu caadadii ay ku dureersantay bihi maagaba oo min albidaci bidcooyin ah fi ljanaa-isi janaa-ista dhexdeeda bidcooyinka janaa-ista dhexdeeda lagu sameeyo ka fogaanshadeeda weliba inuu aada ugala dardaarmo yuakidu wayuakida waan an yu-akida calayhim korkooda inuu ku adkeeyo alcahda ballanka bidaalika arrinkaa war arrintaasaan idinkula ballamay uu yidhaahdo wayuusiyahum an yuusiyahum inuu dardaarmo bitacaahudihi inay ugula faajo faajoodaan oo ay yacni ugu dadaalaan biducaai duca inay ugu dadaalaan wa anlaa yansawhu inaynan hilmaamin lituuli lamadi waqtiga dheeraantiisa darteed ayb ayb wa anlaa yansawhu inaynan hilmaamin lituuli ilamadi waqtiga dheeraantiisa darteed wuxuu leeyahy marka ha ay hilmaaminin haddaan dhinto iisoo duceeyey mar walba ducadeyda ka warqaba taasna inuu kula dardaarmo dadku hadday dhintaan marka waqtiguna uu dheeraado waa iska hilmaamaan dadku nacam marka inaan la iloobin waalidka iyo qofka yacni wanaagsan wayustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa an yaquula lahum inuu ku yiraahdo fii waqtin bacda waqtin waqti haddana waqti ka bacdi mataa ra-aytum minii markaad iga aragtaan aniga taqsiiran gaboodfal fii shayin aan ku gaboodfalayo nabbihuunii calayhi igu baraarujiya birifqin si tartiiba ah igu sheega waadduu ilaya ii guta annasiixata nasiixa fii dalika arrinkaagaas fa innii aniga mucaradun mid waxaan ahay loo bandhigaayo lilghaflati qaflo halis u ahaan ahay walkasali iyo wahsi walihmaali iska ihmaalin waxyaaba faidaa qasartu haddaan gabood falo fanashituunii ifirfircooniya oo nashaad igu abuura wacaawinuunii ikaalmeeya calaa uhbati safarii safarkayga u diyaargarowgiisana igu kaalmeeya haadaakan aalbaci safarkiiday albaciidi dheeraa safar dheer u socdaa qofka hadduu adduunyada ka taga mar dambe kuma soo noqon maayo adduunya safar dhirir badan buu gelayayo qabri iyo caalamulbarsax iyo kadib oo aakhire ay ka dambayso qofkuna marka wuxuu raaxaysanayaa marka ilaahay jannada geliya ilaahan jannada weydiisanayna naartana ka magangelayna ayb marka sidaasuu dhahaya aniga waqti yani fii waqtin bacda waqtin wuxuu ka wadaa mar walba inuu ku celceliyo uu yihahdo wardaan yacni xumaan aada igu aragtaan igu baraarujiya oo iga celiya xumaantaas taqsiir iyo gaboodfal haddaa igu aragtaan iga celiya xoogaa hadduu joogo haddana inuu ku celiyo ayb waqti ka waqtiba inuu saa yiraahdo wadaa-ilu maa dakartuhu wixii aan soo sheegay adiladeeda fii hada albaabi baabkan dhexdiisa aan kusoo sheegay macruufatun weeyaan mid la yaqaano mashhuuratun oo caan iska awa xadaftuhaa waan xadfay ikhtisaaran dalaban lilikhtisaari ikhtisaar doonistiisaan u xadfay ayb ama xadaftuhaa waan gooyey aniga ikhtisaaran mukhtasiran xaal aan ahay mid soo gaabsanaayo ayb fa inahaa iyada taxtamilu waxay ixtimaalaysaa karaariisa fa inahaa iyada taxtamilu waxay ixtimaalaysaa karaariisa kutub ama bugaag in lagu qoraba waidaa xadarahu nascu nafsiibidii haddii uu soo gaaro markii naftii laga siibayo falyukir ha badiyo min qowli laa ilaaha ila allah ha badiyo liyakuuna si uu u ahaado aakhira kalaamihi kalaamkiisa kan ugu dambeeyo faqad rawaynaa fi lxadiidi lmashhuuri xadiidkii mashhuurka ahaa waxaanu ku warinay fii sunani abi daawuuda iyo wageyrihi ku sugnaa can mucaadi bni jabalin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama man kaana aakhiru kalaamihi kalaamkiisa kan ugu dambeeyaa qofka u ahaado laa ilaaha ila allah dakhala aljanna jannadii buu galay qofkii laa ilaha illa allah warkiisa ugu dambeysa jannadou galay ma waxaa laga wadaa inuu laa ilaaha illa allahu yidhaahdo hor ka dhinto qasab ma aha ninkii laa ilaaha ila allah yidhaahdo kadibna warka lagu celiyo oo af reebto hal sano kabacdi markaas noolaado aan hadlin laakiin dhinto kabacdi sanad kadib laa ilaha illahu ugu dambeysay warkiis marka qofka walidaalika haduu yidhaahdo qofka jiran ee sakaraadka saaran haddii laa ilaaha ila allah loo laqin ee uu qabsado uu yidhaa laa ilaaha ila allah shib laga dhaho ounan hadlin isaga haddii uu hadlo loogu celiyo laa ilaha illa allah haddii uunan hadlin shiblah laga dhaho marka bis waa ugu danbeysaa ila laa ilaha illa hu wuxuu yiri qaala alxaakimu abu cabdillaahi waxa uu yiri fi kitaabihi almustadrak cala saxiixayni hada xadiidun saxiixu lisnaadi ayb ayuu yiri xaakim ayb ibnu xajar sharxulmishkaadka waxa uu ku yiri wasanaduhu saxiixun wa eh, qaala alxaafidu fii amaalihi bacda takhriiji alxadiidi hada xadiidun xasanun gariibun amaalidiisana saasuu ku yiri ayb waraweynaa fi saxiixi muslimi wasunani abi daawuuda wاtirmidiyi wاnnasaa-iyi wagayriha can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama laqinuu mowtaakum dadkiina dhimanayo u laqina laa ilaaha ila allah u laqina qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiixun ayuu yidhi waraweynaahu fii saxiixi muslimin ayaanu ku warinay aydan noqode min riwaayati abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalama qaala alculamaau culimadu waxay dhaheen fain lam yaqul haddii uusan dhihin huwa isagu laa ilaaha ila allah laqanahu man xadarahu isagu hadduusan dhihin laa ilaha illa allah qofkan jiran laqanahu waxaa u laqinaya man xadarahu qofkii meesha goobjooga ka ah xaadiray wayulaqinuhu waana u laqinayaa birifqin buu ugu laqinayaa rifqi sir tartiib ah makhaafatan cabsi darteed min an yadjara inuu dharso oo uu xanaaqo fayaruddahaa markaa uu celiyo <coughs> marka haddii adiga aada laa ilaha illa allahu a u laqinayso tartiib ugu laqin haddaad ku qayliso laa ilaha illahu dheh waryaa aad tiraahdi waxaa laga yaabaa war ka kac dhihi mayna inuu oo hadhowna ou dhibaato gala markasaas waay marka macn waidaa qaala markaa si rifqiyo tartiiba in loo dhaho waidaa qaala haa haddii uu dhaho maratan mar haddii uu yiraahdo laa yuciiduhaa calayhi ku celcelin maayo ilaa an yatakalama inuu ku hadlo maahna bikalaamin aakhara war kale mar hadduu laa ilaha illa llahu intaad tiraahdid ou qabsado laa ilaha illa llahudi shib ka dheh ha ku celinin mar dambe ayb haddii uunan hadal kale hadduusan gelin haddii uu hadal kala galo waa ku celinaysaa markaas qaala asxaabunaa waxay dhaheen wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yakuuna inuu ahaado almulaqinu midka laqinaayo hayra mutahamin midka laa ilaha illa lahuda laqinaayo qof diinkiisa la tuhmaysto waa inuunan ahaanin qof qaabdarro iyo diinkiisaba la tuhmaysto haddii uu yahay qofkaas inaynan waxba keeninaa la arkaa taas lianlaa yuxrija si aanu uunan u dhibin almayita qofka mayidka wayatahimahu ayb aanu markaa u tuhmaysanin ayb si meydkii marka uunan u dhibin ayb yuxrijahu marka yani xaraj iyo ciriiri si uunan meydkii u gelinin waay wayatahimahu walianlaa yatahimahu ayb si aanu u tuhmaysanin waclam ogow ana jamaacata min asxaabina jamaaca asxaabteenna ka mid a qaaluu waxay yidhaahdeen yulaqinu waa laqinayaa wayaquulu wuxuu dhahayaa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah waqtasara aljumhuuru jumhuur waxay ku gaabsadeen calaa qowli laa ilaaha ila allah waqad basadtu dalika arrinkaa waan faahfaahiyey bidalaa-ilihi maca dalaa-ilihina lala qabo wa bayaani qaa-iliyihi iyo dadkii yidhi caddayntooda fii kitaabi ljanaa-isi ayaan ku sheegay buu yidhi min sharxi lmuhadab sharxulmuhadabka kitaabu ljanaa-is ayaan ugu sheegay buu yidhi baabu maa yaquuluhu bacda taqmiidi lmeyiti baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu ou dhahay bacda taqmiidi lmayiti meydka indha u laabidiisa kadib qofka markuu dhinto ugu horeyn indhaha loo la-abaa maxaa yeelay indhaha waxay raacayaan basarku wuxuu raacayaa ruuxdii ruuxdiina koraa loo wataa marka sidaas ayuu dhahayaa marka in loo laaba indhihi taqmiid lcayneyn rawaynaa fii saxiixi muslimin waxaanu ku warinay can ummi salamata wasmuhaa hindun waayo magaceedee radia allaahu canha qaalat dakhala rasuulu llaahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkii baa soo galay calaa abi salamata ayuu usoo galay waqad shaqa basaruhu aragiisii isagoo u kala tegay aragiisii isagoo oo kor noqday fa aqmadahu waa u laabay indhihiiba u laabay uma qaala waxa uu yidhi ina ruuxa ruuxdu idaa qubida haddii la qibdoodo tabicahu lbasaru araggii baa raaco fadaja naasun dad ayaa markaa qayliyey min ahlihi ehelkiisii ka mid a faqaala waxa uu yidhi laa tadcuu calaa anfusikum nafihiinna ha habaarinina laa tadcuu calaa anfusikum nafihiina ha ugu yeeranina oo ha ugu ducayninina waa ilaa bikhayrin khayr maahani fa ina almalaa'ikata malaa'igtu yu way aaminsanayaan calaa maa taquuluuna waxa aad dhahaysaan uma qaala waxa uu yidhi allaahuma yaa allaahu allow iqfir lii ilaahu ii dhaaf allaahuma yaa allaahu allow ikfir u dhaaf liabi salamata warfac darajatahu darajadiisana kor u qaad fi lmahdiyiina mahdiyiinta dhexdooda waqlufhu ayb fii caqibihi ayb fi lgaabiriin ciribtiisa dambe dhexdoodana ilaa yacni u khaliifyaal oo bedel sansi fi lgaabiriina qaabiliinta dhexdooda waqfir lanaa ilaahu noo dhaaf annaga iyo walahu isaga yaa rab alcaalamiin wafsax lahu fii qabrihi qabrigiisa u waasici wanawir lahu fiihi u nuuri qabrigiisa ayb sidaasuu dhahaya ayb ayb marka waxa uu yidhi allaahuma kfir lii abi salamata warfac darajatahu darajadiisa kor u qaad fi lmahdiyiina dadka hanuunsan dhexdooda ama macooda wakhlufhu ilaah uga khaliif noqo fii caqibihi isaga ciribtiisa dadka filgaabiriina kuwa yacni gadaal uu uga tegaayo marka wuxuu leeyahay ayb wakhlufhu ilaahu kaga khaliif noqo oo isaga waa dhimanaya hadda ilmihiisii iyo dadkan uu ka tegayo adiga ilaahu khaliif uga noqo daryeelkoodii iyo waxoodii oo dhan ilaahu siiya u dhammaystir ayb wakhlufhu ilaahu uga khaliif noqo fii caqibihi ciribtiisa yani dadka uu gadaal ugaga tegayo fi lgaabiriina xaal ay yihiin kuwaasi ayb kuwa xaal ay yihiin kuwa uu markaa dhaafayo oo uu gadaal ugaga tegayo ayb ayb oo kuwa baaqi noqonayo haraya dhexdooda waqfir lanaa ilaahu noo dhaaf annaga iyo walahu yaa raba alcaalamiin wafsax lahu fii qabrihi wanawir lahu fiihi qultu imaamu nawowi waxa uu yihi qowluhaa shaqa basaruhu huwa bifatxi shiini wa basaruhu birafci raa'i faacilun faacilu shaqa wa haakada ariwaayatu fiihi biitifaaqi alxufaadi waahli dabdi xufaadi ahlu dabdiga itifaaqooda sidaasay riwaayadu ku timid <coughs> qaala saaxibu lafcaali waxa uu yiri yuqaalu waxaa la dhahayaa shaqa basaru lmeyiti meydka araggiisii ayaa kor noqday washaqa almayitu basarahu meydkii ayaa wuxuu kor yeelay basarahu araggiisii idaa shakhasa ayb yacnii waxaa weeyaan shaqa basaru lmeyit waa kuwa afcaasha marka la yiraahdo waaye yatacadaa walaa yatacadu yatacadaa walaa yatacaddaa yatacadaa walaa yatacadaa kuwa la iraa marna laazim uu ku imaanaya marna wuxuu noqonaya mutacadi shaqa basaruhu waa laazim shaqa lmayitu basarahu waa mutacadi ayb ayib sidaasoo marka sheegay ayb ayb warawaynaa fi sunani اlbayhaqiyi biisnaadi صaxiixi can bakr bni cabdillaahi الtaabiciyi اljaliil qaala idaa aqmadta almeyita meydka haddii aad indhaha u laabto faqul dheh bismi اllaah wacalaa milati rasuuli اllah sala اllahu calayhi wasalam waidaa xamaltahu haddii aad qaadana faqul dheh bismi اllaah uma sabix maa dumta taxmiluhu in allaale inta aada wado subxaan allah subxaan allah subxaan allah tasbiixso bayhaqi baa markaa wariyey buu leey biisnaadin saxiixin ayuu ku wariyey ayb musanifka kitaabkiisa majmuuca wuxuu ku yidhi lam ara liasxaabina kalaaman fima yuqaalu xaala iqmaadihi wayustaxsanu maa rawaahu lbayhaqiyu ilaa akhirihi waqaala alxaafidu bacda takhriijihi hada xadiidu mawquufu calaa bakr bni cabdillaahi akhrajahu cabdurasaaq walbayhaqiyu bakr bnu cabdillaahi baa lagu waqfiyey marka uu ku joogaa taabicina waay waa maqduuc marka waa maqduuc kan hadda marka baabu maa yuqaalu cinda almeyiti meyidka agtiisa waxaa lagu dhahaayo cadaynteediibuu u baab yahay rawaynaa fii saxiixi muslimin can umi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama idaa xadartum lmariida midka jirin haddii aada xaadirtaan aw ilmeyita ama meyidkii faquuluu dhaha khayran khayr dhaha fa ina almalaa-ikata malaa-igta yu-aminuuna way aamiinsanayaan calaa maa taquuluuna waxaa dhahaysaan qaalat waxay tidhi falamaa maata abuu salamata markuu dhintay ataytu nabiya sala allahu alayh ali wasalama nabigaan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina abaa salamata abuu salama qad maata waa dhintay qaala waxau yihi quulii dheh allahuma qfir lii walahu ilaahu anigi isagaba noo dhaaf dembiga wa acqibnii ilaahu icirbisii minhu isaga xaggiisa cuqbaa xasanatan cirib wanaagsan isii abuu salama ilaahu bedelkiisa cirib wanaagsan isii faqultu waxaan idhi faacqabani llaahu ilaahay waan iri buu yii faqultu ducadii baan akhristay faacqabani llaahu ilaahay wuxuu iga cirbi man axad huwa isaguba lii aniga khayru minhu man axad huwa isaguba lii aniga lahaanteyda khayrun khayr igaga khayr badan minhu isaga igaga khayr badan oo alla isiiyey muxamadan ayaa alla icerib siiyey sala allahu alayh ali wasalam qultu haakada waqaca fi saxiixi muslimin wafi tirmidiyi idaa xadartum lmariida aw ilmayita cala shaki warawaynaa fi sunani abi daawuuda wagayrihi almayita min gayri shakin warawaynaa fi sunani abi daawuuda wabni maajah can macqil bni yasaarin asaxaabiyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi iqra-uu yaasiin yaasiin akhriya calaa mowtaakum dadkiina dhimanaayo ku akhriya yaasiin ayb oo yaasiimiya waa yaasiinka ku akhriya ayb ayb markaasu wuxuu yihi qultu isnaaduhu daciifun isnaadkiisu waa daciif fiihi majhuulaani baa ku jirta laba majhuul laakiin lam yudacifhu abu daawuud ma uunan daciifininse abu daawuud ayb imaam axmed iyo nasaa-i ibnu xibaan iyo xaakimna waa wariyeen xaafidku markuu takhriijiyey kadib hada xadiidun gariibun ayuu yiri ayb xaafidku marka wuxuu yihi labadan majhuul waa cusmaan iyo aabihiis ha abu cusmaan iyo waabuuhu waay wa abu cusmaan fadakarahu ibnu xibaan fi hiqaati wasaxaxa saxaxa xadiidahu huwa walxaakim laakin tasaahalaa fiihi waama ama bnu xibaan fawahaqa abaa cusmaan calaa qaacidatihi qaacidadiisa marka qofkii aan la jarxinin hal qofna uu ka wariyo isaga agtiisa wuxuu ka yahay qof hiqa ah oo kitaabu hiqaat buu kusoo dhex daraa fii man rawaa canhu hiqa waruwiya can hiqatin fii maa rawaa canhu hiqatun kuu ka wariye wa rawaa can hiqatin walam yaأti bimunkarin sawaء infarada bالriwaayati cinda waaxidi am laa walaysa alcamalu calaa hada cinda gayrihi marka ibnu xibaan caadadiisa ayuu ku sheegaya tasaahulkiisa wamaca dalika facaala bni ayb ayb waasidadii iyo waxaana waa ka tegay buu leeyahay wax kaluu sameeyey suquud ulwaasidati beyna abi cuhmaan iyo macqil ayuu riday min riwaayatihi ayb marka xadiidkii eh, laba majhuul baa ku jirto saas imaam nawowi uu sheegayo abu cuhmaankana abu cuhmaan annahdi ma aha cabdiraxmaan ibnu mul ma aha ayb xaakimna xadiidka tasxiixintiisa waa ku tasaahulay likownihi min fadaa'il acmaal <clears throat> warawa bnu abi daawuuda can mujaalidin can shacbiyi qaal kaanat ilansaaru ansaar waxay ahaayeen idaa xadaruu haddii ay xaadiraan ayb qof dhimanaya ay ku xaadiraan qara-u cinda almeyiti meydka agtiisa waxay ku aqrinayeen suurat albaqara mujaalidun daciif mujaalid isaguna waa daciif ayb wabilahi towfiiq wsala allah wslm calaa nabiyina